buu noqday ijmaac baa mursalkii xogeeyey sanadkiisana rajaashu waa iqaad markaa kadib fasaara xujatan buu saa ku noqday halkaa kala sii soco adugu kala sii ambaqaad oo ka sugan min xadiidi jaabirin wa bni cumara wa abi hurayrata iyo kayrkoodba dakaatuljaniini dakaatu ummihi ilmaha caloosha ku jira gawriciisu waa gawraca hooyadii marna nabigaa la weydiiye ala slam riwaayaadka qaarkoodoo waxaa la yidhi xoolaanu gowracnaa ilmo caloosha ku jirayoo meydana waa u tagnaa maxaan samaynaa kuluu in shitu buu yidhi haddaad curtaan cuna fa ina dakaatahu dakaatu ummihi gowriciisu gowraca hooyadii baa gowrac u ahee kaasuu tabacu yahay sidii beecii iyo wax alba tabacu ugu ahaa ba haddaan nolol ugu soo gaarin gawriciina uu tabacu yahay isagana xukunkiisa halkaa mariya wixii ilmee caloosha ku jira waxaan ilmaha ahayn iyo ilmaha yar calooshiisa waaa kusii jira neefka hadduu baktiyana ilmihiina waa bakti allaahumma caanaha uu ilmuhu calooshiisa ku jira ama xataa neef ilmaha yar ee banaanka joogay baktiyey calooshiisa ku jiraay ee hadda jiiskan laydiin keena ee laga keena badankii lagu daro ee anfixada loo yaqaano isaga insha allahu tacaala lacala munaasabo kale aan kaga hadallo culamada in badan baa dood qabtay inuu nijaaso yahayo uu xaraan noqonayo waxyaabaha anfixada loo yaqaano ayib kadib wuxuu yihi mualifku wamaa quica wixii laga gooyey min xayin wax nool fa huwa meytun bakti weeye markii laga reebo aadamaha ama xayawaanaadka aan gowracaba u baahnayn tani waxay ahayd carabta caadadeedu markay waxoogay gaajoodaan neefka geelaa kuruskay ka goosan jireen ama qayb ka mida neefka idahaana barida ama qayb bay iska goosan jireen neefkii oo nool markaasuu nabigu cala sala sla wuxu maa qutica min albahiimati wahiya xayatun fa hiya meytatun bakti weye bimacnaa xalaal ma aha neefka isagoo nool xubintii laga soo goosto haddii waxani markii horeba uusan gowrac u baahnaynoo jaraad samak iyo wax lamida uu ahaa dee xubintiisu gowracba uma baahnayna waa iska xalaal fa huwa meytun bakti weeye bimacnaa meytadu najaasadeedii iyo taxriimkeedii bay wadataa weeye laakiin bini aadamku ina almuslima laa yanjusu xayan walaa mayitan tii nabigu abi hureyre ku yidhi sal allahu calayh alih wasalam baa ka soo reebaysa masalada aan idiin tilmaamay ka soo reebaysa kasoo reebitaankaasi waa masalo ahar fiqhiga leh fuqahada shaaficiyadu sidaasay qabaan xubinta aadamuhu inay daahir tahay ila alimaam ashaaficiy imaamu shaafici sida kitaabkiisa filum xubin kastoo la gooyo cumuumka meytadii najiskuu saaray oo xataa aadama ha ahaatee tan aadamaha maxaa miyaa la cuni haddaad tiraahdo maya masalada tamaro kaley leedahayo fii kitaabi lxuduudi ah baabu baabulqisaasi qofkii qof gacan gooye gacantii laga gooyo ee tii laga gooyey intuu qaata dhakhtar la taga ee dib isugu soo ceshada ama xaddu sariqa gacan loo gooyoo ku ceshada ama dhag la gooyey ku ceshada dhegtaasi ka go-day ma meyta nijaaso oo isku ceshadayba oo salaadiisii nijaaso nin xambaarsan buu noqon mise maya halkaa weya masalada murankeeda iyo doodeeda waxaa keenay idinka waxaa laga yaabaa gacan iyo dhag la gooyo oo dib loo sameeyey hadda inaad ka hadlaysaan laakiin dadka ka hadlaya imaamu maalik baa ka mid ahaa oo qarnigii labaad ee hijrada waxaa laga joogaa imaamu maalik kun iyo laba boqol iyo konton sano taqriiban qiyaastii baa laga joogaa dhimashadiisii xilligaasaa xubin la gooyo dib loo sameeyey baa laga hadli jiray marka dadka qaar ba waxay ku weydiinayaan caafimaadkii horumar badan baa la gaaraye qofku xubintii la gooye hadduu dib isugu rakibo isugu ceshado maxay ka qabtaa diintu wuxuu u haystaa mas'alo cusub oo weligeed laga hadlin oo uguba inay tahay nafsulmasala imaamu maalik la weydiiyey imaamu shaaficina fii kitaabi um safaxaad dheer kaga hadlayba xooga sharciga wuuu noqonaya calaa kulli xaal masalada inaga khusaysa xibintii waa nijaaso haddii la yidhaahdo oo qofkii dib isugu sameeyey meeshaadii qabsato salaad ma tukan karaa isagoo najaaso xambaarsan salaadiisa ma ka asaxaysaa xubintii oo ku taalla ila nijaasuu xambaarsan yahay ninkii qaadiga iyo imaamkaha ma ku qasbayaa mar labaad inuu gooyo si nijaasadan ay cibaadaadkiisu u asaxaanoo uu zuuliyo waxay ku xihan tahay masaladu mataahir baa mise aahir maaha madhabkii imaamu shaafici shaksiyan uu maray waa in dib looga saaro waa in la tuuraa si ay salaadihii cibaadaadkii u asaxaan salaadihii lagu tukadayna waa in lasoo wada celiyaa ila nijaasad xambaarsaneedoo kaama asixin laakiin madhabka shaaficiyadu aahir bay qabaanoo imaamkooda masaladu ay ku khilaafeen waana sida ay qabaan xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyada intaba madaahibtooda aqwaasha raajixa ala baa inala galee xayawaanka xubinka laga gooyo isaga oo noolee jirkiisa kamidihii fa huwa meytun waa bakti bakti hadduu noqdana waa nijaas waana xaaraan weye naska nabigaana sidaa ku tilmaamay calayhi salaau wasalaam ila shucuura timaha almuntafaca bihaa lagu intifaaca maahane fi gogosha loogu isticmaalo iyo walmalaabisi dharka dhogorta iyo timaha xoolaha ee waxyaabaha laga samaysta ma ahane masaladani waxaa soo reebaya oy gaar ugu soo reebeen qowluhu tacaala wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanan wajacala lakum min juluudi lancaami buyuutan tastakhifuunahaa yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum wa min aswaafiha wa awbaariha athaatan wamataacan ilaa xiin xoolaha dhagoortoodii weeye alawbaaru walashcaaru iyo suufka intaba aswaafteedu xoolihii dhogortoodii in la isticmaalayo baad halkaa ka garatay haddaba iyadoo nool haddii laga soo guraay dhib ma laha taasi intaan ogahay wax khilaaf bayna alfuqahaaiya ka taagan maaha waase haddii la gooyo haddii laakiin la rifo oo la soo saaro taliyo salkeedii inta dambey dhiigga ku haysay najaaso ka tahay inta kalena waa ka daahir masaladaasi waxay inoo goyna gaarsiinaysaa mas'alo labaad oo meytada la xiriirta xayawaanku haddii uu baktiyo maxaa daahir ka ah maxaase najaaso ka ah mid waa najaasa hadduu baktiyo xayawaan gowrac u baahnaana uu yahay dhiiggiisa iyo hilibkiisa oo baruurtiisu ku jirtaay ma banaano nijaaso wey intaan ogahay qowlan waaxidan culimmada khilaaf kama jiro fuqahada muctabariinta ah waxaa kaloo nijaaso ah haraggiisa ilaan haraggii dhiiggii iyo hilibkubuu dhinaca hoose ku dhagan yahay in laga gooyo ay tahay walidaalika dibaaqu juluudi lmeytati la jideeyo baabu ahaara ku soo marnay dibaaquhaa ahuuruhaa magdintaa ahiraysa marka la yihi nijaasaha baad halkaa ka garatay laba qaybood baa la ysku qabtay timaha iyo lafaha timuhu ma nijaasoobaan mise ma nijaasoobaan lafuhuse ma nijaasoobaan mise ma nijaasoobaan madhabu shaaficiyati maytadu waa juz aan qaybsami karin timaheediidheh lafaheediidheh hidibkeediidheh dhiiggeedii iyo haraggeediidheh almaytatu xurimad calaykum almaytatu bay soo wadagalayaan nahaa can bayci lmaytati bay soo wadagalayaan waa wada nijaas waana wada xaaraan halka shaaficiyada qowlkoodu iyo waa iska cadyahay laakiin fuqahada muxaqiqiintii waxay u badan yihiin labadaa midna ma nijaasoobaan lafina ma nijaasowdo timintina tintinna ma nijaasowdo waxay yidhaahdeen waaad waaa waxaana lagu ururin karaa laba arimood hal arin xayaatada waxa neefkani xayaatadu sideedaba waa laba qaybood noloshu waa laba qaybood noloshu qaarna waa qaar kobac oo wuxuu kobco oo weynaado sida nolosha timaha lafaha dhirta iyo geedaha nololna waa nololeeda xayaatu ruuxio ay nafi ku jirto jirka intiisa kale ah walidaalika fuqahadu waxay ku dhihi xayawaanku waa laba qayboodoo maa taxullu fiihi alxayaatu wamaa laa taxullu fiihi alxayaatu xayaatada ay ka hadlayaan waa labada qaybood ee xayaatada nolosha labadeeda qaybood mid ka mida ah. ay u yaqaanaan xayaatu ruuxi wa xayaatu namaai xayaato iyo nolol koboc iyo nolol nafley waxa nolosha nafleydaa waa hidibka iyo dhiigga iyo wixii lamida ee la halmaala laakiin timuhu nolol nafi gasha maaha yidhaahdeeno waayo waad guri adiga oon dareensanayn waxaa lamida cidiyaha marka aad goynayso inaad meel kale hilbu dhaadhacda maahane ma dareemayso markaad goynayso ilkuhu waxbay ka bedelan yihiin walidaalika culimmada qaarkood taradud ku sameeyeen lafaha waxay yidhahdeen marka lafaha iyo timuhu cala saxiixi min aqwaali ahli اlcilmi ma nijaasoobaan walow neefkoodu baktiba ha noqde salafka iyo saxaabaduna madhabkaa madhab aan ahayn oo muctabara lagama soo guurin lagamana yaqaan waxaana daliil u ah saxaabadu wadamo badan bay furteen waxaan foolmaroodiga ah ama carabiga fuqahadu alcaaji ay u yaqaanaan ama iligmaroodigaa wax badan oo weelal iyo laga samaystay shanlooyin baa jiri jiray xilligaas wax allaalay wixii ay arkeen ee xeryo gaala ugu tageen ee lafa ka samaysnaa way isticmaaleen weelna weel bay u isticmaaleen shanlana shanlay u isticmaaleen weligoodna laba isweydiisa lama arag cid waa nijaastee lama arag saa darteed ibnu taymiya oo kaleeto markuu masaladan aada u doodayo wuxuu leeya gaaraan kitaabkiisa alqawaacid nuuraaniya majmuucana waa ku dhex jiraaye masaladan nijaasnimadeeda cusuur dambuunbaaba masaladaa la keenayo hadalkeeda iyo murankeedu dhacaye waktigii saxaabada iyo taabiciintii hore maba la aqoon jirin waa nijaas cidiba ma dhihi jirinba hal xaalo oo kaloo nijaas ahayn baa jira waxaa la yidhaha anfixatu lmeyta meytada anfixadeeda anfixadu waxaa weeye neefka ilmaha yaryarka ah een raashtaa waxba daaqin weli ee caanaha ku nool calooshooda caanaha ku jira haddii ilmihii uu baktiyo ilmihii hadduu baktiyo calooshiisa caanihii way fadhiistaan caanahaas fadhiga haddii la jeexo lasoo saaro saxaabadii selafku way iska cuni jireen anfixadaas waxyaabaha baktigaa kamid ma ahaan jirin hadda innaga waxaa jirta waxyaabahan jiiska ee yurubta laga kela soomayda arag inta badan maadada dhadhanka iyo qabiilka u yeeshay inta badan qaybo badan oo kamida ku jirtaay kobusarekan aqaanaa aad baa loo isticmaalaay jiiska laynaga keenana aad buu ugu jiraa jiiska haddaa taqaanaan wey mise farmaajo dhahdan mise farmaaja la yihahda soo maha cabdiraxmaan inaga jiis baynu naqaanaa farmaajo miyaa la yihahda waliba dadkii labadaba isu yaqiinay dad baan ka maqmaqlay baashaasi marka la samaynayo waxay sameeyaan xoolahan ay dhaqdaan ama xoolaheedna ama doofaar markaa dhashay baa la ciijiyaa marka la ciijiye uu rafanayo calooshiisu ifraasaad iyo waxbay sii daysaa waxaasaa lasoo soo qaadaa wax kalaa lagu daraa jiiskaa lagu daraa oo maadada dhadhanadii u samaysa haba dheeraysa wey waxaan cunno maadaama xoolahoodu haddaba doofaar wuu badan yahay waxay ciijiyaan doofaarku waa ku badan yahay marka anfixadaasi xoolaha caadiga ah hadday tahay waa iska daahiro ilmo lo-oo dhashay iyo ilmo ari oo hadda dhashay haddii dhab cunaha lagu dhagood rafto calooshiisa raashin kale uusan cunin waxaa yare uu dhacaanka uu sii daayey baa intaasoo kumayaal iyo malaayiin lacaga laga samaynaya marka isaga dhimashadiisa waxba ma sheegayso hadday rabaan way qabaan haddii kale qashinkay ku darayaan way gubayaan laakiin doofaar hadday noqotaa mashaakila saa darteed hore soydin maana dhihin nin galbeedka ku noolaaday westareenka kama dhaaran karo inuusan wax doofaar ka soo jeeda cunin laakiin wuxuu ku dhaaran karaa waxaan ogahay ma cunin laakiin kuma dhaaran karo ogaal iyo ogaallaantoon wax doofaar kasoo jeeda ma cunin kuma dhaaran karo rootigii buu ku jiraa jiiskii buu ku jiraa rootigii jiiskiina waa la ismarsanayaa waxaa lagu noolyahay waa isaga ugu badan ayib faslun wa kullu xayawaanin xayawaan kasta istaaabat lcarabu carabi ay jeclaysatay wax wanaagsan u aragtay fa huwa xalaalun wey ilaa maa warada sharcu wuxuu ku soo arooray bitaxriimihi in la xarimo maahane wa kullu xayawaanin xayawaan kasto istakhbathathu lcarabu carabi ay qashiinsatay oo ka yaqyaqsatay fa huwa xaraamun weeye ilaa maa warada shar wuxuu ku soo arooray biibaaxati inuu bannaan yahay maahane masaladan waxaa asal u ah in la yidhaahdo qaciidada xayawaanaadka asalka shariicadu intay nusuustu ka magacowday way koobantah inta kale maxaa qaacido oo la tix raacaa oo xalaasha iyo xaraantii lagu kala ogaadaa su-aasha jawaabteedu waxay noqotay qowluhu tacaala fii suurati alacraafi markuu nabigu ka tilmaamayay sifaatkiisa baa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay wayuxilu lahum اطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaaif wuxuu u xalaaleeyaa aayibaati waxa fiifiican wuxuuna ka xaaraantinimeeyaa alkhabaa'ifi waxa xunxun aayadda xaafid ibnu kaiir tafsiirkiisa hadaa ku noqoto wuxuu leeyahay culimmada asalka istikbaaf iyo e, istiaabada usuusha taxriimka iyo taxliilka ku daray aayaddan ay daliishadeen ragga ugu badan ee aayaddan mabxadka dheer u guntay ee dooda dheer soo jeediyey aayadda cuskaday inta ugu badan aimmadii hore waa imaamu shaafici fii kitaabihi lum walidaalika bay culimo badanna way ku raacsan yihiin qaacidada sharcigu inay tahay taxriimu alkhabaaisi wa ibaaxatu ayibaati wixii nas gaara ku soo arooray maahane sida mualifkeennu u tilmaamay imaamu nawowi raxima allahu tacaala markuu masaladan kaga hadlaya kitaabkiisa rawdat aalibiin wa cumdat lmuftiin wuxuu leeyahay usuul taxriim markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay alaslu araabic asalka afraadi almustakbathaatu min alusuuli almuctabarati fi lbaabi fi اtaxliili wاtaxriim in xaraan iyo xalaal la kala sooco waxaan ma khabiis baa mise waa ayib baa lagu kala saaro asalka raaca wara'aahu shaaficiyu alasla alacdama wاlacam walidaalika اftataxa bihi اlbaaba baabu muxaramaat isaguba ku bilaabo waa baabka ugu caamsane ugu weyn buu leeyahay buu yidhi imaamu shawkani baa isna masalada lafteeda haddaa shaaficiye keliya ma wadaysaan kitaabkiisa asayr اljaraar almutadafiqu calaa xadaaiq xadaaiq lasaarkii fiqiga zaydiga markuu sharxayey ba wuxuu leeyahay masalaad markuu ka hadlayo wuxuu yihi culimmada qaar baa u daliishaday kuluu min aayibaati iyo kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum inay khabaa'idku wada xaraam yihiin aayaddaa waxaa looga daliishan karaa inay wax amartay ayibaadka haddaan idhaahna alamru bishayi nahyun can didihi haddaan idhaahno way tusaysaa buu yidhi inkastooy arintaas ila yar fog tahay laakiin haddii lagu dara buu yihi wayuxilu lahum ayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaaia lagu daro afaada almaluuba min taxriimi alkhabaaii khabaaisku inay xaraan yihiin aayaddu waa ku caddahay buu markaa leeyahay haddaba aayaddu wayba caddaysay way ku caddahay wayuxilu lahum ayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'i ninkani wuxuu inoogu daray kownuhu shayga ayib uu yahay curfiga carabtaa loo celin inuu khabiid yahayna isla curfiga carabtaa loo celin halkaasuu inoo istaagay isagu masalada masale imaamu nawowi fi majmuuc sharxi muhadab buu aada ugu dooday ibnu qudaamat alxambalina almuqni buu isna sidoo kale aada ugu dooday warkooda nuxurkiisa kutubtoodaad ugu noqon doontaaye isku soo uruuriyo laba arimood buu ku wareegayaa maxaa looga dhigay bistiaabati alcarabi maxaa looga dhigay maxaad qaacidadii qaacidat listikbaai wlistibaabi walistityaabi maxaad carab ugu celiseen waxay leeyihiin carab waxaan ugu celinay curfiga sharcigu hadday nusuustu lafdi mulaqa yimaado qeydna uu u baahdo dad buu ku soo degay sharcigu dad buuna la hadlayay dadkiina waxay ahayd inay fahmaan waxa loo xalaalayn iyo waxa laga xaaraantinimayn haddaba macaanida taqdiirkeedu waa in curfigii muqaaranka ahaa ee iyaga waqtigoodii jiray in loo celiyo wey haddii kale waxay noqon maynan fahmaynin maxaa xun iyo maxaa fiican sharciguna wuxuu ka xaaraantinimeeyey waxaynan garanaynin waxaana loo xalaaleeyey waxaynan garanaynin bay noqon saa darteed curfigu hadduu dad la khitaabo oo nasku ku soo dego oo luqadoodii ku yimid oo iyaga takliiftiiy waajibaadkii saaray waa iyaga fahamkoodii iyo qiimayntoodii in loo noqdo qaacidada nusuusta ha lagu fasiro bilcurfi lmuqaarin curfiga xaadidkii gadaal ka yimid macna ma leh halkaasi horta cuskadee labadooduba markaasuu nawowi isagu marka erayadaa qaar ka mida tilmaamaya wuxuu leeyahay iyagoo maslada hoos intaa ka badan baan usii dhaadhici doona carab lafteedan si kala shaandhayn doonaa si fuqahada shaaficiyadii u kala shaandheeyeen carab lafteedaan si kala saarsaari doonaaye isaga waxa uu leeyahay iyagaa khitaabkii awalan lagula hadlay liannahum lmukhaaabuuna awalan ibnu qudaamana raxima allahu tacaala isagu marka uu ka hadlayo wuxuu leeyahay liannahum aladiina nazla calayhim اlqur'aan wakhuطibuu bihi wa bisunnati farajaca fii muطlaqi alfaadihimaa ilaa curfihim duuna gayrihim dad kale loo noqon maayo ui curfigii muqaarankaa baa loo noqon horta masalada asalka ta'siilkeedu halkaasaa la geliyey way sii kala qaadeen carabtii waxay dhaheen carabtu ahlu riifi waalqura dadkii magaalooyinka iyo tuulooyinka deganaa baa loo noqon duuna ajlaafi lbawaadi baadiyaha duurjoogtaiyo geeljirka maa carbeed maaha bay yidhahdeen sababtoo ah qolyaha geeljirkii waa qolyo ay agaajiya ama baahin nafta ka goysayo waxay arkaan mama dhaafaan naf baahaysa kuwaas reer magaalka aada u dheragsanna loo noqon maayo wax kastoo fiican uf bay dhahayaan bay yidhahdeen dadka tuulooyinka iyo qaryooyin ka deganaa ee xaaladooda muctadilka ee dhexdhexaadka tahay baa loo noqon halka ibnu qudaama isagu uu leeyahay ilaa ahli xijaaj baa loo noqon oo qur-aanku hadduu carab kusoo wada degay reer xijaaj gaar ahaan ugu soo dego curfda muqaaranka iyaga wey laakiin ajraafu nubawaadi baadiyaha inaan miisaan aynan ahayn ba wuxuu keenayaa qiso ibnu qudaama filmuni waxaa la yidhi ui nin reer baadiya maxaad cuntaan markaasuu wuxuu yidhi kullumaa haba wadaraja wax kastoo dhulka dhexdiisa socdoo dhaqaaqaadna cunaa ilaa umma xubaynin xayawaanka umma xubayn la yidhaahda maahane ninkii la hadlaya wuxuu ku yihi liyahli umma xubaynin ilcaafiya ilaahay ka badbaadiy inaad cuntaan ha ku farxdo umma xubaynka xayawaanka sawirkiisa inaan soo qaaday ku ficnayn basaad iila aragtaan ama wax badan xayawaanaadka soomaalida umuxubay rag iiriyey waxay aada iyo wala ekaatay xayawaanka goodaadada la yidhaahdo goodaadada waa taqaanaa sooma xayawaanka goodaadada la yidhahday aada iyo wala ekaatay laakiin bal habeen dambe baan umuxubayn sawirkeedii idiin keeniye waad ila fiirin doonta hadii halkaasaan idinka tusi doona hadii la yihahdo sawirkii umuxubayn umuxubaynna gabayo badan bay ka tiriyeeno sheekooyin badan iyo qisas badan bay leedahay istikbaaan bay saa u samaynayaan carabta liyahni uma xubaynin ilcaafiyati baa layidhi haddiiba dad baadiyihii wax walba diiranayay iyada intay qashinsadeen ay yaqyaqsi uga tageen yaqyaqsiga maxaadan ugu jirta ku badbaaday sooma iyada ku badbaaday calaa kulli xaal sidaasay usii kala tafsiilinayaano haddii waxay dhaheen magaalooyinka laga helo su-aal baa timid xayawaanaadka wixii carabi dhulkeeda joogay la garay xayawaanaanka dhul carbeed joogisay yeelayna dhulka carbeed iyo xijaasba xayawaankaan laga helin isaga seen ku kala saaraynaa ka xun iyo ka fiican waxay dhaheen qaacido sharcigaa jirta oo abwaab kala lagu camalfalay tanna ku camalfal waana qaacido guud wuxuu wuxuu shabahaa la raaciyaa kitaabu kitaabu jazaa saydi fi lxaji marka laga hadlayana xayawaanaadkii xayawaanaad ancaamtii ah waxbaa la kala raaciyey kana carabta dhulkeedii intaad fiiriso xayawaanku ugu egyahay hadduu ayibaadka yahayna ayibaadka ugu dar hadduu khabaaidka yahayna khabaaidka ku dar bay yihahdeen halkaa qaacido ka dhigoo tixraac bay yihaheen calaa kulli xaal wayaxrumu waxaa xaraama min asibaaci xayawaanka duurjoogta ah maa lahu naabun wixii mici qawiyun oo xoog leh yacduu bihi uu ku xadgudbo oo ku ugaarsadoo wax ku laayo qaarkood waxay leeyihin yacduu bihi bedelkeeda yataqawaa bihi calaa hayrihi uu qofka kale kaga xoog bato ama uu ku xadgudbo wax ku ugaarsado wey wayaxrumu min auyuuri shimbirahana waxaa xaraama maa lahu wixii leh mikhlabun cidi qawiyun xoog badanoo yajraxu bihi wax ku diloo ku dhaawaco xayawaankaasi biciyaha ku ugaarsadaaye qaybna waa la isku raacsan yahay sida shabeelka iyo libaaxa iyo harabcadka iyo wixii lamida qaybna waa la isku hayaa qaybta isku hayntooda la ysku hayaay waa laba qaybood qaybi mici xoog laho wax ku dila ma leeyahay baa la ysku haystaa ka thaclabi dawcada waa baasha dayada la yidhaahdo ma leedahay cilmicideedu ma gaarsiisan tahay xaddii kullu diinaabi min asibaaci wasfigeedii ma gaarsiisan tahay mise maya fuqahadu way isku hayaan qolaala warwaxeedu wax macnala meehee baasha xalaasha ku dara qolaa waaa wareedha baashu tabarteeda kalunbaa meel dhigtaye intii la taagayo kaaga dhow dhici intay gelisaa i dhulka dhigtay leedahaye baasha maxaraadka nagaga dara qaybna waa dhurwaaga dhurwaagu ma xaraamba qaacidada xadiidka asarta loo deliishaday ibnu cabaas nabigu wuxuu reebay can kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii mikhlabin min aayri qaacidadaa wuu soo gelayaa oo baalka micidiisa waad aragteen wuxuu qaniinana suu kala jabiyo soomaalidu waxay yidhahdaan waxaa lagu warniyo fulaysanadaabaa lagu yiri inagu ku sheegnaa soo maaha nigaduayo fulaysanadaabaa lagu yiri markaasuu nihanu fulay baan ahaye laakiin ninka geesigaa ma taqaanaan anoo caafimaadsan ninkii dhegteeda qabtaan geysaa ninkii dhegteeda qabta anoo caafimaadsan oo qariyaheeda iga cabsan waaya ninkaasaan geysa u aqaana marka balka madaxiisa aan waxba karin laakiin mas'alaa timid xadiis jaabir laga wariyey radi allahu canhu wa ardaahu jaabir baa la weydiiyey adabucu saydun dhurwaagu ugaadh xalaala miyaa markaasuu yihi nacam haa waxaa la yihi samictahu min rasuulilahi sal sl nabigaad ka maqashay qaala nacam haa nabigaan ka maqlay nabigaan ka maqlay adabucu saydun ugaadh xalaal ah wey labadaa xadiis si loo jamcin lahaa baa la isku qabsaday fuqahada shaaficiyadu waxay dhaheen dabuca laga hadlaayo dhurwaagan maaha dhurwaagan dinaabi min asibaaci libaax baad laaya ee xiniyaha kala baxa ee libaaxu cabaadka aragtay ka yeeno war ninkan maaha bay yidhahdeen geela laynaya muxuu yahay tafsiirkiisii laba wej bay isugu qabteen marka qolo waxay yidhaahdeen waa nooc ruwaaga ka mid oo gaar ahoo la yidhaahdaa weerka ka yaryarka ah ee lugta u laaban tahay ee libaaxa marka la dilayo woogooda loo shido isna u dhuunta soo taqaanaan xayawaanaadku ruwaga caqligiisu markuu isugu yimaada libaaxa intooda kale sigaday ku kiciyaano waa ku qayliyaano way mashquuliyaan suu kuwa isaga fiirinayo buu ka yari hoosta uga soo dusaayo kaasuu caloo xiniyaha jiidaan marka qolana way mashquulinayaan ninkan obrashinka iyo shaqadu fulinayaan wax iska caadi ah marka xayawaanaadka laftoodu kala dambayn iyo barnaamij qaab dagaal bay leeyihin qole kaas wayay yidhaahdeen xoolahana wuu laayaaye ma cunay dheheen ariga hadduu soo galo uu helo ruwaa kale neef buu kala cararaa kan laakiin wuu dhigi u dhexgeli baa xalaala fuqahada qaar kale shuqa shaaficiyadeennu halkaasay mareenoo tawiilka waxaan ugu xambaarayay yidhaahdeen kuwaana dabc waa la yidhaahdaa shaaficina wuxuu le in badan baan baadiye joogayo urwa dacbu carab waxay u taqaanaa kaa weeye bahalkan adiibu dhurwaagan maaha dhurwaagan kale ma buu leeyahy halkaa tawiilka nusuusta si loo jamciyo baan ugu xambaartay bal culamada qaarna waxay leeyihin war wixii la soo reebay weeye dhurwaagu sharcan waa iska xalaal dhaha idinku cuntaa iyo maydaan cuninaaba allahu aclam wayaxrumu min auyuuri waxaa xaraama maa lahu naabiklabun wax cidi dheer leh qawiyun xoog badan yajraxu bihi xayawaanaadkan cidida wax ku jira bahashan dafada la yidhahdo ha noqoto bahalkan eh, shimbiraleyska ha noqdo ee awliyada ah awliya weli qaatila weligid maaragteeno beer mooy wa kalaa ku qoreecaninu bahalkan galayrka iyo madadkiiyo la yidhaahdaa ama baalkan shimbirta kaba cayrsada kaba cayrsada raqda ka cayrsade cidiyaha dheerdheer ee gorgorka la yidhahdiy waxyaabaha lamidkaa ha noqdaane dadka shimbiraha yaqaana aada u kala garan inta waa isaga dari fasalka udxiyada aan gaari joogsi fiican buu noqon wayaxilu waxaa banaan lilmudari qofkay baahida adag iyo qasabkaa haysay fi lmakhmasati gaajo darteed an yakula inuu cuno min almeytati almuxaramati baktigii la xaaraantinimeeyey maa yasudu bihi wuxuu ku duudayo ku awdayo ramaqahu naftiisa ku celinayo wuxuu nafta ku celina hadday nafi ku qabato waxaad cuntoon bakti ahaynna weydo waxaad nafta ku celisa way kuu banaan tahay waxaad ku gaarta meelaad wax ka helaysa way kuu banaan tahay wadaruuratu tuqadaru biqadarihaa hadba baahidaadu intay tahay wey haddaad hal mar inaad cunto u baahantahayna hal mar baad cuni hadday masaafadu kugu dheer tahayna intaad karsataad sahayan markaad meel gaartana waa daadin oo baaqiga waa tuuri inta baaqiga waad iska tuurgaajoolad waxaa helaynin baa kugu jirta inaad ku nafbax dhexda waxbaan maxaa lagaa dhihi hadda wadu kuu banaanaa hadhowna kuu banaanaan lahaa iska sahaya intaad karsato maa yasudu bihi ramaqahu nafta wuxuu ku celiyo oo nafta inay dhimata kaga ilaaliyo baa uga banaanee faakihaysi iyo kutamashleyn iyo noocyo badan ka dhigo hadhow iska kaytaadoo ka maarmay lama ogola addaruuratu tuqadaru biqadariha masalada masale naska qur-aanku sheegayo ilaah badan qur-aanku yihi faman idura fii makhmasatin ayra mutajaanifin liimin fa allaha gafuur raxiim mar waxaa ihi falaa ima calayhi dembi ma saara walanaa waxaan leenahay meytataani laba baktiyo xalaalaani xalaal no ah asamaku malay kalluun malayga iyo xayawaanka badda keliya ku nool iyo waljaraadu ayax waa xadiidka ibni cumar wadamaani laba dhig oo xalaalaani ah, alkabidu beerka iyo watixaalu beeryartu labaduba dhiig fariistay wey beerkuna waa dhiig fariistay beeryartuna waa dhiig fariistay labaduba waa dhiig mutajamidoo ingegay waxa sharcigu xaaraantinimeeyena dhiigga fadhi fadhiistay meehe ee abiici ahaan u fadhiistaye aw daman masfuuxan dhiigga shubmaya saa u ganmaya wey waxa la xaaraantinimeeyey intaasaan ku daynaynaa wallah ala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilah illa anta atuubu ilayk alxamdu lilaahi rabi alamiin salى اllahu waslama calaa rasuulihi اlamiini wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi faslun waاludxiyatu sunnatu muؤakada axkaamu اladaaxi iyo xoolaha maalinka bisha carafa ay tahay tobanka la gowraco uu ku saabsan yahay cashirkeena caawiya waxaynu ka gaarnay insha allahu tacaala caqiiqada ama wanqalka fasalkan mualifku wuxuu ku bilaabay inuu udxiyada xukumkeeda sheego markaasuu wuxuu yidhi waludxiyatu udxiyada waa midda xilliga barqada ah la gowraco maalinka bisha carafa ama dilxijo ay tobanka tahay udxiyana waxaa lagu magacaabaa markay dadka gowracaya aynan xujaajtii iyo dadkii xaramka joogay ahayn isla iyada lafteedunbaa dadka xaramka jooga maalinkaa tobnaad xoolahay gowracayaan magac kala wadato alhadyi la yidhaahdo axkaamu alhadyi waludxiyana maqaamka ay jogaan iyo asbaabtu hayar kala duwanaato laakiin sifaadka iyo shuruudu guud ahaan isku mid weeye marka xukunkeedu wuxuu yidhi sunnatun weeye mu-akadatun oo la adkeeyey masalada oo masalada jamhuur ahlilcilmi ay qabaan culimmada qaarna ay soo guurinayaan itifaaqu saxaaba inay tahay iyagoo ku salaynaya in abubakar iyo cumar radia allaahu tacaala canhumaa wa ardaahumaa ay qabeen inay sunno tahay oo aanay waajib ahayn culimmada jamaahiiro jamhuuru ahli اlcilmi waxay u dariishadeen xadiidkii umu salama ee imaamu muslim uu warinayey ee nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam uu lahaa idaa dakhala alcashru tobanka bisha dilxija ama carafo hadday soo gasho qofkiina uu doonayay inuu udxiya wax gowraco timihiisi iyo jirkiisa waxba yaanu ka goyninoo cidyaha iyo timaha iyo yaanu gurin xadiidkaasaa waxay leeyihiin ninkii udxiyadii uu samaynayey isaga doonitaankiisii oo wa araada axadukum baa lagu xidhay haddiiba qofka isaga rabitaankiisa ay ku xihan tahayna waxay caddaynaysaa inaanay udxiyo ahayn udxiyadu inaanay waajib ahayn waxaa labaad ay leeyihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa udxiyada ka gowracay qof kastaoo ummaddiisa ka mida ah oo aan wax gowricin amarkii waajib noqon lahaana taasaa astaan iyo calaamad qariino ah oo waajibkii ka leexinaysa oo sunno ka dhigaysa in nabigu ummadda uu ka udxeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam abu daawuud iyo keyrkay wariyeen oo asaxay oo jaabir oo waxaa jira uu leeyahay jaabir rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam daxaa canman lam yudaxi min ummati dadkaan xudxyada gowricin ee ummaddiisa ka mida nabigaa ka gowracay waxaa la macno ah xadiidka imaamu muslim in xadiidka caaisha uu ka wariyey ay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam laba neef oo arig uu ku udxiyaystay midna isagaa gowraco wuxuu yidhi allaahumma haadaa can muxammadin wa aali muxammadin <clears throat> ilaahu muxamed iyo reerkiisa baa midkan ka gowracay kii labaadna wuxuu ku yidhi allaahumma haadaa can ummati muxamadin ilaahu kan ummadii nabi maxamed baan ka gowracay riwaayadka qaarkoodna waxay leeyihin allaahumma taqabal min muxamadin wa aali muxamadin wa min ummati muxamadin buu nabigu yihi sala allahu alayh waalihi wasalam <clears throat> intaa waxaa dheer bay yidhaahdeen saxaabada intaa aahaarta sugan laga hayo udxiyada waajib maanay u arki jireen <clears throat> waxay ka sugan tahay cumar iyo abubakr radia allahu canhumaa wa ardaahumaa iyagoo awooda baynaan udxiyo gawrici jirin waxayna ka baqi jireen in haddii ay iyaguna daa'imaan dadku ay waajib moodaan arrinkaasi waa ka sugan yahay labadooda <clears throat> waxaa kaloo ka sugan abuu mascuud ilbadri inuu dhihi jiray anugu udxiyana waxaan uga tagaa anoo xoolo leh anigoo ka baqaya inay dadka dariskaygii waajib moodaan anoo ka baqaya baan anoo xoolo leh iska daayaagu dhihi jiray warkaa way sii gunaanadeen oo waxay yidhaahdeen markay isku soo ururiyeen cid saxaabada oo raggaa khilaaftayna lama hayoy ka sugan tahay waa waajib inahaase waxay ku ururiyeen marka axaadiidta amarka udxiyada soo aroortay waa amru istixbaab haddii ay asaxdo sida xadiidkuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii sacatan heli karay awood leh oon udxiyada gowricin falaa yaqrabanna musallaana meeshaan ciidda ku tukanayna yaanu naga iman hadalkaa nabigu waa min baabi ta'kiid bay yidhaahdeene <coughs> adiladan kale waxay caddaynaysaa inaan amar wujuuba looga jeedin taasay fuqahada shaaficiyadu ka mid yihiin culimmada muslimiinta ee qaba jamhuurta fuqahada ee arrimaha u cuskaday in udxiyadu ay sunno tahay ee aanay waajib ahayn <coughs> sunnanimadeeda haddaba waxay yidhahdeen fuqahada shaaficiyadu waa laba nooc sunnadeedu sunnatu caynin wa sunnatu kifaayatin sunnatu caynin qofkii keligii ah awooddeedii dhaqaalan heli kara isagu inuu udxiyaysta waa loo baahan yahay wa sunnatu kifaayatinna dadkii meel ku wada nool iyo reerka meel wada degani ama hal cidoo mas-uul ka ah ay jirtaay mas-uulkoodu ka gowracaa ka gudaysa intooda kale oo nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam abu ayib alansaari bay ka sugan tahay inuu leeyahy xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam udxiyada midka iyaguu gowrici jiray isaga iyo can ahli beytihi fuqaha shaaficiyada haddaba waxay aada isugu qabteen ahlu beytihi maxaa looga jeedaa qofku hadduu udxiyada gowraco yay ka gudaysaayo isaga dadkiisii ah tafaasiirtooda marka la isku celceliyo waxaa igula dhowaa laba tafsiir midkood in la raaciyo inay yidhaahdaan qofkani inta ay nafaqadoodu waajib ku tahay oo dhan waa min ahlihi qasab maaha guri inay ku wada nool yihiin qasab maaha isku meel iyo isku wadan inay joogaan ninku hadduu afar xaasba leeyahay oo qaarna wadanka qaarna meel ka baxsanba degan yihiin can ahli beytihi neef baa ku filan inta allaalintay nafaqadiisu ku waajibto nafaqadooda ku waajibto ama wadan ha wada joogaan ama yaanay wada joogin ama guri ha ku wada noolaadaan ama guryo kale ha ku wada noolaadaan waxayna u daliishadeen arrinkaas in nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa iyo xaasaskiisa hadyigii iyo mararka qaarkood udxiyadii neef ka qali jiray markuu labada neef ku udxiyaysanaya kabshayni amlaxayni aqranayni mawjuayni laleeyahayna isaga iyo dadkiisoo dhan weeye xadiidkaan soo marnayna wuxuu ahaa hal neef buu yihi allaahumma haadaa can muxammadin wa aali muxammadin aalu muxamedna sagaal qoys bay ahaayeen sagaalkii qoysba sagaal guri bay kala deganaayeen halkaa neef baana ka guday halkaasay cuskadeen qolo waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyada ka mid ah waxbaha ku qaydina inay nafaqadiisu waajib ku tahay qof kasta oos nafaqeeyoos biiladhaha walow tabarucan xataa hadda adigu isaga sadaqaysato qaraabo aad iska biisha ay jiraan neefka adigu aad qalatay ee udxiyada u gowracday unbaa iyagana ka wada gudaya waayo maadaama nafaqadii adiga tabac ku hoos jooga ay ahaayeen haddana neefkii udxiyadu say biilkaad u siin jirtay unbaad kana uga gowracdaye wujuubu nafaqayaynaan shardi ka dhigine cidduu nafaqeeyooo dhanan dhahno waajib iyo sunno iyo tatawuc xuduuni ha noqdee labadaa tafsiiroo kala fogeyn baa ila dhow labadaa tafsiir labada nin ee fuqahada mashaahiirta mutaakhiriinta shaaficiyada ahaa ee isdhalay baa labadaa dhinac kala maray ashihaabu ramli iyo ashamsu ramli shihaabudiin ramli oo ninka aabbaha ah iyo wiilkiisii shamsidiin ee ramli ee qamarayka nimanka la yidhaahda ka midka nihaayatulmuxtaaj iska leh baa labadaa mid ragga kala maray ka ah mutaakhiriintii fuqahada shaaficiyya raxmat ullaahi calayhim jamiican haddaba udxiyadii xukumkeedii haddii uu sidaa noqday shuruud uludxiyati weeye waxaa dhimanee laaban ee muhimkaa neef sidee abaa la gowracayaa wayujziu waxaa guda fiihaa fi ludxiyati udxiyadii aljadacu neef ilka dhacsaday ama sanad jira oo min adani idaha ah ariga idaha qaybta ah wathaniyu ka lasoo ilka baxay ilki intay dhaceen soo baxeen ama laba jirka ah oo min almaczi aricadka ama riyaha ah wathaniyu sidoo kale midka lasoo ilka baxay oo min alibili geelah neef shan iyo lix daadiis maraysa wey wathaniyu min albaqari looda kii lasoo soo ilka baxay masaladaasi waa masalada koobaad ee uu kaga hadlahayo neefka da'diisa neefka da'diisu waa looda iyo geela iyo areecadka amariga riyaha la yidhaahdo waa inuu ilkihii intay dhaceen uu la soo baxay amaba uu gaaray da intuu ilkihii rito ay u soo baxaan haddiina ilkuhuba dhicinba ilan xooluhu way noqon karaan sida dadka inayna ilkuhu ku dhashay kaba dhicinba waa noqon karaan marka dadii inuu gaaro weeye dadaa haddii uu gaaro biitifaaqi اlfuqahaa'i wuu gudayaa dawaahirta nusuustuna way tilmaantay ariga idaha ahna inuu aljadcu min aari aljadacu min adari inay ilka ridato da ahaan intay ku ilka ritaan fuqahada tafaasiirteeda waa isku khilaafaan laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin waa sanad baa u dhammaaday sanadkii labaadna madaxu la galay maalmo iyo habeenaba ha noqoto hadday rabteen inuu aljadacu min adani gudayana nabigaaba amray calayhi salaatu wasalaam oo gaar kaga dhigay oo wuxuu yidhi waxaad ku udxiyaysataan biljadaci min adani fa inahu jaa-isun waa wax idiin bannaan xadiis sugan waa nab ala sl ka sugan waxaa kaloo nabiga ka sugan inuu yihi ina aljadaca yuwafii maa yuwafii minhu اhaniyu idaha neefka ilka ritay kuwa kale kala soo ilka baxay meeshuu galuu galaa oo mari karaa amaa xadiidka imaamu muslim wariyey oo uu nabigu leeyahay calayh salaatu wasalaam in laga wariyey laa tadbaxuu ilaa musinatan mid lasoo ilka baxday maahane mid kale ha gowricina haddiise aad weydaan aljadacu min addaani waad gowrici kartaan fuqahada jamhuurtoodu labay isugu qabteeno qolo tiraada waa mansuukh oo xadiidtan kalaa nasakday qolo tiraada waa marjuux oo xadiidta kalaa ka tira badan iyo qolo iyagu darabka shaba istaago xadiidkani maba sugna yidhaahda sababtoo a ah duruqdiisa dhan waxay ku wareegi min xadiidi zubayri can jaabirin weeye zubayr ninka la yidhaahdo almakina ragga tadliiska waxoogay cancanadoodaan aan la aqbalin buu ahaa oo waxoogay tadliiska lagu sheegay jamiicu uruqna xadiidkan cancan uu ku wariyey xitaa darteed xadiidku waa daciif qola iyagoo halkaasay mareenba calaa kulli xaal xadiidtu waxay u badan tahay neefka ilkaha ritay idaha ah inuu gudayay u badan tahay halkaa waxaad ka garatay mas'alo labaad baad halkaa ka garatay oo fuqahadu ay isku raacsan yihiin neefka udxiyada noqonaya waa xoolahan saddexdee lood iyo geel iyo arigaa keliya wey xayawaanka intiisa kale ama ha la dhaqdo ama duurka ha joogaan ama dhulka ha socda ama hawada shimbiro biiba ha noqdee udxiyo ma galaan masaladana waa biitifaaqi lfuqahaai daahirka qur-aankuna arintaa waa tusay oo ilaahay wuxuu ku yihi qur-aanka likulli ummatin jacalnaa mansakan bahiimati اlancaami halkaasay waxay yidhaahdeen xoolaha la gowraca udxyaday aayaddu ka hadlaysaa ilaahay nicmadiisa inay xasuustaan ay ku shukriyaan uu xoolaha nicmooleyd ee saddexda ugu nicmeeyey kuwa udxyadu inay noqon waa laga gartay kow nabigana calayhi salaatu wasalaam weligii xoolaha waxaana in udxiyo kuma samaynin saa darteed hadduu adugu aad digaa qalato hilib ha kuu noqda ciidda laakiin udxiyo ma aha haddii aad ugaar soo dilatana udxiyo ma aha waxaan saddexda ahaynood dhaqatay ama kalluun haddaad soo qabsatana udxiyo ma galaan saddexdaa keliya baa udxiyada gala iyo axkaamteeda waxaa labaadood halkaa ka garatay shardiga labaad ay fuqahadu isku raacsan yihiin ee ah da-day udxiyada ku gelaysay waa inay gaarto hadday ida tahay hadiinta kaloo israacsan hadday tahay wa tujziu way guddaa albadanatu neefkii geel ahaa can sabcatin toddoba qof bay ka guddaa waalbaqaratu lo-duna can sabcatin toddobay ka guddaa wa shaatu neefka ariga ahaana can waaxidin hal qof ama bidaatihi hal qof ha u ahaado ama hal qoys iyo hal reer oo nin oday ihi mas-uul ka yahay ha noqdaane masaladaana nabiga xukumay calayhi salaatu wasalaam caamulxudaybiya markay noqonayeen neefkii lood ahaana toddobaah laga gowracuu yidhi neefkii geela ahaana toddobaha ah laga gowraco waa maqaamaadka loodu geela ay la simantay ay isku meel galeen weeye inay midkiiba toddoba qof uu kaga filan yahay xataa toddoba qof hadday isku darsadaan oo mid walba qoys iyo xaas iyo caruuro mas-uul ka yahay iyagana tabac bay u noqonayaano toddobadii qoysba neef geelaa ka gudi toddobadii qoysbana neef lo waa ka gudaya siduu toddoba qof uga gudayaba waase meesha keliya ee la yidhaahdo lood iyo geelu waa siman yihiin intaasi waa xoolaha iyo siday siday uga gudi lahayd dadku haddii ay haddii ay udxiyada sameeyaan waxaa shuruudda udxiyada ka mid ah inaynan ceebaha qaabka daran ee sharcigu diiday neefkuunan lahayn ceebahaasi waa kuwee waa arbacun afar laa tusi-u ma guddo fi daxaayaa udxiyada ma gasho afar nooco xoolaha ka midihi hadday cudurradan ama ceebahan leeyihiin mid ka mid ah, ceeb hal ceeboo ka mid a ah, udxiya ma galaan haddaadse gowracdo waa neefaad hilbaqalatayo farxaddii iyo dherag ha kuu noqoto laakiin sunnadii udxiyada maadan waafaqin kow alcawraawu midda ila albayinu cawaruhaa ila-aanteedi iyo alcadaadkeedu uu cad yahay neefku hal ilkeliyaala hadduu yahay oo ishii ama haddan saraato ama iyadoo cad hab nuurkii ha ka tago ama ha soo taagnaato marba hadday ili eber noqoto oo aragti iyo waxtar fiican ay yeelan weydo neefkaasi udxiyo ma galo waxay yidhaahdeen sababtu ceebta a laba labadaba marka koobaadi ninka xoolaha leh wuu isdhaafin rabaa isagoo intaasoo xoolo leh soo ilaahay ma dhehen afartan soo socotaba uruuriyo walaa tayamamu alkhabiida minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqbiduu fiih waxaa xoolihiinna markaa sadaqo la baxaysaan inta liidata ha ka soo marhina oo ha ka soo ururinina xoolaha muxuu neefka ceebtala uga soo saaray adigaba haddii lagu siiyo waxaadan qaadateen inaad ilaahay dartii u bixiso arrin fiican ma aha haddii qofkan maanta intaad reero u tagto neef ari oo ilaa ay ku soo siiyaan ma in luu sharfay baad arki lahayd bay yidhaahdeen mise miduu si la dhahan la waayey qoorta lagu geliyoo lagu habaabi layska dhaafiyey kumaadan faraxdeen bay yidhahdeen saas darteed cibaadaadku saa in loola dhaqmo ma wanaagsana midda labaad neefkani cuntadiisa iyo jirkiisu caadii ma wada noqon karo waayo dhirtii la daaqayey biyihii iyo deegaantii dhinac dhan maba arkaba warubaayo wax ka jira inuu geedaha ku dhacaa dhici karto saad uu geed ku dhuftay len ma arko daaqi saddexaa ka jirtay wuu seegi biyihii xagga ka jiray wuu seegi waaba nus bay dhaheen neefkani haafaafya nusnus weeyo khayraadkii loo daaqsin tegayey nus baaba ka maqanba saa darteed neefkaasi xoolaha kale aada ula mid ma noqon karo laba walcarjaau midda dhutinaysa albayinu uu cad yahay carajuhaa dhutinteeda xadiidka lafdigiisu wuxuu u badnaa dalacuhaa dhutinteeda midda dhutinaysana iyadana lama ogola arig intay daaqsinta gaari weydo inaad tiraahda tan xagga ilaahay kaga badan luufey u idhaafi ajirna waa kaga dooni iyadana nafsul ishkaalkii baa jira intii xumayd baad soo martayo daaqsinna way aadi weyday xoolihiina way ka daaqi waayeen inay dawaaciya dhurwaa cunaan baad uga baqday xoolihii baa la isku wadi laayahay wixii xumaaya la nacay hadee hebel baa iskale intaad tiraahdo xagga ilaahay inaad u riixda lama ogola marka labaadi neefka dhutinayaaye daaqsinta xoolaha si fiican lama daaqi karo sida uu meeshuu aada uga dhutinayana hilibkeedu si kaluu noqdaa adigee dahaasdhaafini waxa xune adigu lahar si kale u qalo laakiin meesha ilaahay ajirka weynaad kaga raadinaysa yaanay noqon ta saddexaadii walmariidatu midda jiran albayinu uu cad yahay maraduhaa jiradeedu ay caddahay mid jiran oo jiradeedii ay muuqato oo xanuun uu hayo oo laga shakisan yahay talow tan ma noolaan mise noolaan maysana xaqii ilaahay uu lahaa iyo cibaadadii loogu dhowaanayay iyadana ha ku moosin oo ha ku matatarin waalcajfaau midda caatada ee weydaah allatii dahaba mukhua dhuuxeediiba uu tegey min alhusaali iyo caatanimo taan dhuuxee dhadhanba lahayn ee laf iyo harag isa saaranuna oon wax laga dhadhamin oo hilibaba uusan jirinna taana hadda udxiyaan u gowrici macnaheeda ma lafaha la mudmuudsan taana lama ogola waxay yidhahdeen culimmadu afarta naskaa sheegay ku asaxay afartan naskaa ka sugan nabigeennana waa ka sugantahay calayhi salaatu wasalaam afartaa inuu diiday afartaa qayb waxaa jiraa la yidhi in la taxriimiya ka mudan oo qiyaasulawlaaba ah haddii la yidhi mid ila tii labadaba lahayd ka waran ee damtahayd hal il baa la diiday hadday labadaba laadahay min baabi awlaa wey mid utiaysaan la diidaye mid afartaba ka fadhidan oo kiciga weydey ama lugaha ka cacaban waxaa la diiday mid jiran oo jiro ka muuqato mid sakaraadaysaba oo inay dhibatay inay nooshayba la kala garan laayahay waxyaabaha sidaas oo kaleeto ah tan caatada ah haddayba kici weyday tabardarano tan inay socotaaba laga yaabaaye tii in la istaajiyo mooyada istaagi weyday waxyaabahan wixii ka sii xun waxaan la sheegay wixii ceeb ka sii weyn leh isagana lama ogola waxaa kaloo la ogoleyn bay yidhaahdeen waxyaabaha sharcigu hilibkooda in la cunay xoolaha qaybta uu diiday hilibkooda in la cuno oo nooca jallaalada la yidhaahdaa midda xaarquudatada ah neefka xoolaha hadduu xaarcunka barto in la xiro oo muddo ka soo wareegtoos wax kale ku noolaada maahane xaaladda caadigaa ah, xataa hilibkiisa in la cuno ma bannaana iyadii haddaa waan ku dixiyaysan tiraada ka waran iyadana bibahwi owlaa lama ogola calaa kulli xaal markaad ilaahay dartii waxu bixinayso wax fiican baa la bixiyaa jeebka lacagta hadaad gacanta geliso ta jeexjeexa lama soo saaro ta dildilacsan qaar baa lacagtay dusaaysaaysaaysaadhaho buu midda duugaihiyo midda dilaacsan iyo buu soo saari haddaad dharkaaga wax bixinayso dad dhar u baahan sadaqaysanaysana ka meel ka yar dilaacay iyo kaadan muddo xirane nacday kay meel kaawiyadi ka gubtay iyo kuwa inaad ka soo madha dharkaaga oo meelihii la suursanayay iyo boorsooyinkii kugu cidhiiriyey iyagana waxa loo baahan yahay maaha qaacidaduun qaada walaa tayamamu lkhabiia minu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiihi la yidhi intaa haddaynan gudaynin wayujziu waxaa gudaya oo haddii aad udxiyadii ku gartagowracda ku kaa gudeeya alkhasiyu midkii xidiyaha laga saara ee la dhufaanay ama ari ha noqdo ama dibida sangaha iyo baqayga la yidhaahdo ha noqdaan ama awr laga saaray oo koranka la yidhaahdo ha noqdaan nin magacaa dooniba u bixiyo kuwa xidinyaha laga saaray way gudaysaa nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu laba wan oo xiniinyaha laga saaray uu duxyo ku gowracday baa ka sugan nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam waayo hilibkiisii iyo manfacadiisii waxbaba uma dhimaanba suuqyada marka la keenana kuwa xoogga badan baaba qaalisanba nabigu nafta la xoreynaya markuu ka hadlayeyna tee ugu fadli badan markii la yidhi wuxuu yidhi anfasuhaa cinda ahliha waa aqlaaha amanan ta ugu lacag badan ee loogu jecel yahay inaad xorayso baa ugu fiican kana waaba kii ugu buuraaye ugu hilib badnaayee loogu jeclaayo u qaalisanaa alale arrintaasi way fiicanta waalmaksuuru lqarni midda geeskeedu jaban yahayna way gudaysaa axaadiida can ilcadbaa'i iyo ta geeska jaban iyo lama gudaysa lehna waxba kama sugnoo ma asixin geesuna hilib la cunana ma aha hilibka la cunana waxuma dhimo gees maqan marka waxba ma yeelayo waxa uu ku darayse walaa tujziu ma guudays ma gudayso almaqtuucatu اluduni tii dhegta la gooyey dhammaan ama qayb ka mid ah waladanabi tii dabada go iyadana ma gudayso neef daba go ma gudo neef dheg go ma gudo saasuu yidhi waxay u daliishanayaan xadiid cali laga wariyey radi allahu tacaala canhu wa inuu leeyahay nabigaa wuxuuna amray sala allahu alayh alih wasalam an nastashrifa alcayna isha neefka inaan baarno markaan udxiyada ku samaynayno waluduna dhagahana inaan fiirfiirino ereygaa jumlada an nastashrifa alcayna way sugan tahay laakiin waluduna iyo inta dambe ee xadiidka maxalu shaahiidka ah ayaan sugnayn qaybta dambeha waxay leedahay nabigu wuxuuna ana yidhi na amray walaa nudaxiya bicawraa walaa muqaabalatin walaa mudaabaratin walaa sharqaa walaa kharqaa waxay leedahay laa muqaabalatin midda dhegta qaybta hore fooda hore la gooyey walaa mudaabaratin dhegta fooda hore markii la gooyo maxaa la yidhaha fur sooma neefka sunnadiisu fur wey fiida horaa go-an wey haddii ay tahay inaad mudaabirana xaggaa dambaa qayb laga gooyey wey qayb dambe haddii la gooyey iyo qayb hore haddii la gooyey baa muqaabila xagga soo jeedka hore mudaabira sii jeedka haddii dhegta wax laga gooyo buu xadiidkaasi leeyahay walaa sharqaa midda horey loo jeexay walaa kharqaa mid dabkii lagu suntahayey duleeshantay midna lama ogolaynaa laakiin xadidka hadduu asixi lahaa way noqon lahayd laakiin ma asixin walihaada saa darteed maadaama xadiidkuusan asixin oo uu daciif yahay mas'aladaa dheg baa yar go-an iyo dabadaa go-an bay culimmadu aada isugu qabteen qolo waxay yidhaahdeen qayb hilibkii ka mida ayaa maqan oo dhegtu hilibkay ka mid tahay soomali baa dheg cuntada dabadiiyo sayntuna hilibkay ka mid tahay sideedaba innagu neefkan xoolaha ah wax xaaraan ah mar haddii la gowraco waxani xaaraan ma aha dhagahaasoo wada mujtamacu dhagaha way cunaan indhaha waa la cunaa sidaad beerka iyo keliyaha u cuntaan baa intaba loo cunaa madaxa aha tuurtaanna maskaxda waa la cunaa wadamadan carabta maskaxda aad baa loo jecelyahay inta la shiilo baa sidaa ukunta rootigiiy wax lagu cunaa waxyaabaha lamidka ah maqaayadaha haddaad tagtana maskax baa rabaa haddaad tiraa markaasaa lagu soo shiiliyo iyadoo ukun inaad moodaan laguu keeni waxaase igu darayn orgida iyo waranka iyo xoolaha xidiyahooda ummad aada u jeceloo markaad hirib ka gadanaysa ma iiga tegaysaa kudhihi waan arkay laakiin dadka waxaa laga yaabaa xidiyahan inaydaan fiirinba maxaa haragan kuusanka gudihiisa ku jira haddii la kariyo kelida iyo xidiyuhu waxay ku kala duwan yihiin laba arko haddii haragga laga jeexo oo la kariyo waa un keliyihii oo kaleeta wey muuqaal taabasho dhandhan intaba isku wada mid wey laga yaaba waxaa laga yaabaa mujtamacaadka carabka waa la cunaa intii laga hoola xanaftan kore oo haragyo laga diiro baa la cunaa isagoo nooc kalluun kalluuna moodo isaga laftiisu waxna dhabiibidi ku jiraa carab iyo maskax midna wxiriyo cunays midii ku jira caail mustakbiro iyagoon waxba haysanin bay neefkii intii ugu ficleen laga yaabaa inay tuuraan waxyaabaha qaarkood ka cararaysaan baa ka caafimaad badan beerkan iyo waxyaabahan aad jeceshihiin beerharta iyo beerkuna isku mid wey calaa kulli xaal dabada iyo saynta dad baa hilib ahaan cuna madaxan ka carartaan ee haweenka siiseenna caalamka khaliijka iyo carabta haddaad tagtood nin u loogto oodan saxanka raashinka la keenay madaxii soo saarin maada sharfin ninkaas haddaadan madaxii soo raacina neefka ad u qashay hilib baad meelaha uga soo gadeen si fiican maadan u sooriyeynin innagana madax haddii laguu soo saaro maalintaa meeshaan dagaal ka dhaca laga yaaba marka waa iska dhaqane neefku waa hilib sayntuna waa hilib dhagahana waa hilib dhagaha qaarkood waxay sameeyeen intay yar diiraan bay yar solaan ay dabka ku gubaan markaase iyagoo yar qumuday ba waxoogay goostaan ay rogaan qadsac kaga siiyaan